alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jirray qaybtii ku saabsanayd sujuudu tilaawa ayaynu ku jirray sheekhu waxau uhi raximahu llah fayustaxabbu an yajmaca bayna hadihi aladkaari kulliha waxaa la jeclaysanayaa oo la sunnaynaya adkaartaasoo dhan inuu kulmiyo wa yadcuwa macaha bima yuriidu min umuuri alaakhirati waaddunya uuna la jirkeeda ku ducaysto wuxuu doono ama umuuraha aakhira ka mida ah ama umuuraha adduunyo ka mida ah wa in iqtasara calaa bacdiha hadduu ku gaabsado ku kaaftoomo wax ka midana xasala aslu tasbiix waa u sugnaanayaa asalkii tasbiixdu way u sugnaanaysa walow lam yusabbix bishayin asla walow waxba wayaanu ku tasbiixsan xasala sujuudu sujuuddii waa u xasilaysaa ka sujuudi salaa calay sujuudda salaadda la mid salaadda madhabu shaaficiya waxay qabaan xubnaha ha laga sujuudo oo khuduucii iyo tadallulkii ha lala yimaado toddobadaa xubnoodna ha laga sujuudee dikri in la yidhaahdo waajib maaha bay leeyihin laa tasbiix walaa khayruha ee waa sunnay leeyihin in la tasbiixsado marka xataa hadduu sujuudo oo aanu waxbaba odhan oo isagaan waxba odhan uu ka soo tooso sujuuddii waa u xasishay waana sida sheikhu hadda sheegayo laakiin tasbiixda in lala yimaadaa qowlka saxiixa waxay noqonaysaa waajib tasbiix in lala yimaadaa waajib bay noqonaysa waayo nebigu sala allahu alayh wasalam sujuud bilaa tasbiixa lama iman waxaanu idhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii marka tasbiixda waxay noqonaysaa in nebiga lagaga daydaa mid laazimay noqonaysa yacni saas yadaa bay noqonaysa tasbiixa uu leeyahy waa la kulminayaa waa tasbiixaanaynu soo aragnay sida subxaana rabbiya alaclaa sida allaahumma laka sajadtu wa bika aamantu walaka aslamtu ila aakhirihi subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati waaruux waa ta saddexaad ta afraad allahuma aktub lii biha cindaka ajran wajcalha lii cindaka dukran wadac cannii biha wisran waqbalha minii kama qabiltaha min cabdika daawuud sala allahu alayh wasalam waa tii afraad ta shanaad waa ta shaafici laga sheegay subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina lamafcuula marka intaba inuu kulmiyaa sunna abuudi waa la jeclaysanaya ducooyin kalena waa ku daraya ducooyin kalena waa ku daraya ha yeeshee culamada qaarkood waxay tilmaamaan tasbiixaha kala duwanee soo arooray wakhtiga sujuudda in la yidhaahdo may soo aroorin nebigu sala allahu alayh wasalam hal sujuud inuu ku wada akhrin jiray ee tasbiixaha qaarkood wuxuu kula iman jiray sujuud buu kula iman jiray marar kalena tasbiixo kaluu la iman jiray marka xilliyo kala duwan buu marba qaar la iman jiray ee dhammaan tasbiixaha soo arooray inuu hal sujuud ku wada kulmin jiray ma sugnaa saas aawadee culamada qaarkood waxay yidhaahdeen in la sunneeyo oo la yidhaahdo dhammaan tasbiixaha soo arooro dhan ama kayfiyaadkay tasbiixdu u soo aroortoo dhan dhammaan waa in hal sujuud ama hal rukuuc lagu kulmiyaa dee sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ma waafaqsana bay yidhahdeen ee siduu nebigu sala allahu aleyh wasalam uu ahaa yaquulu haada taaratan wa haada taaratan wa haada maratan yacni marba mid uu odhan jiray in marba mid la yidhaahdo ayaa sunnadu noqonaysa waana sida fiican wuxuu kaloo sheikhu tilmaamay ducada kale uu doono ayuu ku ducaysanayaa ama umuuraha aakhiro ama umuuraha adduunyee bannaan yacni noocay doonaan baa ku saabsanaadan shay xaaraana in lagu ducaysta ma bannaana ee wax adduunyaha haddii lagu ducaysanayo waxaasi waa inay yihiin shay bannaan marka aakhiro iyo adduunyaba umuuraheeda waa lagu ducaysanaya bacdu ahlicilmi baa waxay karaahiyaysteen sujuudda markuu ruuxu ku sugan yahay inuu umuuro adduunye ku ducaysto oo waxay yidhaahdeen waa wakhtigu rabbi addoonku ugu dhowaa aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid marka maadaamay sidaas tahay waxa adduunyo ku saabsan in lagu ducaystaa waa karaahiya yidhahdeen laakiin karaahada noocaasi markaa daliil maaha ee shaygii waxa weeye bannaan ifyo aakhiraba in lagu ducaystaa waxay noqonaysaa mid markaa waxaweye bannaan bay noqonaysaa wax karaahiyana kuma jirto suma idaa faraqa min altasbiixi wadducaa'i intaa dabeed markuu ka faaruqo tasbiixdiiyo ducada rafaca ra'sahu mukabiran madaxiisa ayuu sare u qaadayaa xaaluu takbiiranayo allaahu akbar uu odhanayo wahal yaftaqiru ila asalaam ma u baahanayaa salaam uu salaamad naqsado fiihi qowlaani mansuusaani lishaaficiyi mashhuuraan waxaa ku sugnaaday laba qowl oo la nasgareeyey labadaa qowloo shaafici u sugnaaday labadaa qowloo caan ah asaxuhumaa cinda jamaahiiri asxaabi labada qowl ka sixada badan jamaahiirta asxaabta shaafici agtooda ka sixada badan lihi annahu yaftaqiru waa inuu u baahanayo salaama sujuudu tilaawaha markuu la yimaado inuu ka salaamo naqsado waa inuu u baahanay liiftiqaarihi ila alixraam baahidiisuu u baahanaya daraaddeed xidhasho uu takbiir ku xidho oo takbiiratulixraam uu la yimaado ayuu xalaalow uu salaamo naqsi kaga xalaaloobana u baahanaya wa yasiiru ka salaati aljanaaza waxaanu noqonayaa sidii salaadda oo kale ayuu noqonayaa oo yadina salaadda salaatuljanaasa ay shabbahaysaa sujuudu tilaawuhu wa yu-ayidu hada maa rawaahu ibnu abi daawuud waxaa kaa ayidaya uu soo wariyey ibnu abi daawuud soo wariyey biisnaadihi saxiix sanadkiisii saxiixa uu ku soo wariyey can cabdillahi bni mascuud radia allaahu canh uu ka soo wariyey cabdullahi bni mascuud annahu kaana idaa qara'a asajdata sajada suma sallam inuu ahaa cabdullahi bni mascuud markuu akhriyo assajdata yacnii aayadda sujuuddu ku jirto sajada waa sujuudi jiray suma sallama dabeedna waa salaamad naqsan jiray waahaani qowlka labaad laa yaftaqiru ka atilaawati fi asala uma baahanayo salaamo naqsi sida sujuudda sujuudu tilaawahee salaadda gudaheeda dhacday aanu ugu baahanayn salaamo naqsi uu ka salaamo naqsado ayuu haddaanu salaad ku jirinna sujuudu tilaawuhu la yimi aanu u baahanayn salaamo naqsi waliannahu lam yunqal can inabiyi sala allahu alayh wasalam dalik waa arrinka labaadee nebiga sala allahu alayh wasalam lagama soo rarin fa cala alawali qowlka hore marka lagu socdo ah salaamo naqsi waa u baahanayaa hal yaftaqiru ila atashahud ataxiyaadsi laftiisa ma u baahanaya waa qowl hariib ah salaamad naqsi haddii la yidhahdo wuu u baahanayaa oo waa inuu ka salaamad naqsadaa ataxiyaad iyaga ka waran fiihi wajhaani waxaa ku sugan laba weji yacni laba qowloo asxaabta shaafici ay leeyihiin ayaa ku jira asaxuhumaa labada weji ka sixada badan lihi laa yaftaqiru uma baahanayo kamaa laa yaftaqiru ila alqiyaam sidaanu ugu baahnayn taagni uu istaago aanu ugu baahanayn ayaanu ataxiyaadsina ugu baahnayn wa bacdu asxaabina yajmacu bayna almas'alatayni asxaabtayada qaarkood way kulminayaan labada mas'alo wayaquulu wuxuu odhanayaa bacdigaas fi tashahudi waasalaami salaasatu awjuh ataxiyaadsiga la ataxiyaadsanayo marka sujuudu tilaawaha lala yimaado dabadeed la atixiyaadsanayo iyo wasalaami salaamadnaqsiga la salaamadnaqsanayo labadaa majmuuceeda salaasatu awjuhin saddex wejaa ku sugan asaxuhaa awjuhdaa wejiga ugu sixada badan lihi annahu laa budda min asalaami duuna tashahud maxaa lagama maarmaana salaamo naqsi waa lagama maarmaan laakiin tashahud maya lama atixiyaadsanaya waa la salaamo naqsanayaa bes waa wejiga sixada badan le buu yidhi sheikhu wathaani laa yaxtaaju ilaa waaxidin minhuma wejiga labaad wuxuu yahay labada midna u baahan maayo oo salaamo naqsi iyo atixiyaadsi midna u baahan maayo wathaalisu wejiga saddexaad laabudda minhumaa labaduba waa lagama maarmaan oo waa in lala yimaadaa oo inta la atixiyaadsado marka sujuudu tilaawihii lala yimid dabadeed inta la atixiyaadsado waa in markaa la salaamadnaqsadaa wa miman qaala min asalafi cidda tidhi waxaa ka mid a oo min asalafi salafka ka tirsan yusallimu waa salaamadnaqsanayaa tidhi maxamed ibnu siriina taabicigii la odhan jiray maxamed ibnu siriin waa abu cabdiraxmaan assulami iyo taabicigii la odhan jiray abu cabdiraxmaan assulami la odhan jiray cabdullaahi ibnu xabiib iyo abulaxwas iyo taabiciga la odhan jiray abulaxwas oo magiciisana la odhan jiray cawf ibnu maalik ibnu nadlah abulaxwasyo kalaa jira sida nin magiciisa la yidhaahdo sallaam ibnu sulaym isagana waxaa la yidhaha abulaxwas baa lagu kunyayaa laakiin hadda looma jeedo sallaam ibnu sulaym looma jeedo abulaxwaska laga xikaayoonayo qowlkiisa kaa waa ka horreeyey oo cabdullaahi ibnu mascuud iyo saxaabada qaar buu wax ka wariyaa magiciisana waxaa la yidhahdaa cawf ibnu maalik ibni nadlah ayaa la yidhahdaa wa abuuqilaaba iyo taabiciga abuu qilaaba la yidhaahdo magaciisana waxaa la yidhaha cabdullaahi ibnu zayd aljarmi cabdullaahi ibnu zayd aljarmi baa abuu qilaaba la yidhahda nin caalima buu ahaayo sabir badan waana la ibtileeyo waa la imtixaanay yacni sabir badanna waa la yimi qisooyin cajiibana waa laga soo naqliyaa ninbaa wuxuu yidhi abuuqilaaba i soo booqday buui anoo labada addin ka jabay ayaa abuuqilaaba isoo booqday taabicigaas markaasuu igu yidhi waxaa laga yaabaa inaad addimada ka jabtaa inay ku khayr badanta tahay waan yaabay buuri oo khayrka iigu jiraa maxay tahay inay addimadeedu jabaan labada addimba ka jabo khayrka iigu jiraa waa maxay waa iga tegey in yar dabadeed baa waxaa timi dhambaal ka socda amiirulmu'miniinkii yaziid ibnu mucaawiya ninkuna wuxuu ahaa raggii ciidamada iyo yacni hogaamiyaasha markaa yacni ahaa ayuu ka mid ahaa dhambaalku wuxuu leeyahay xuseen baa ciidan ku urursanaya halkaa ciraaq ciidanka kaxayso oo ka hortag ninkii dhambaalka sidaan ku idhi waad i aragtaa labadaa dinba waa jabanay ma dhaqaaqi karo waa i cudurdaaray warqaddii buu celiyey cubaydullaahi ibnu ziyaad baa loo dhiibay ciidankii ciidanka waa ciidankii xuseyn dilay markii dambuu garwaaqsanaya markaasuu leeyahay alla abuuqilaaba run buu sheegay yaa khayr ba ii ahayd inaan addimada ka jabo dilkii xuseen baa ilaahay iga badbaadiyey khayr baa iigu jiray inaan labada addin ka jabo isaga qudhiisa waa la imtixaano imtixaanka la imtixaanay waxa weeyaan qasas cajaa'i baa laga soo naqliyaa wa isxaaq ibnu rahaweyhi iyo imaamkii la odhan jiray isxaaq ibnu rahaweyhi la odhan jiray wuxuu markaa la aqraan ahaa imaam axmed iyo la aqraan ahaa shaaficina waa kulmeen oo masaa-isha qaarkood bay ka niqaasheen masaa-isha qaarkood ayay markaa ka niqaasheen oo axmed baa soo kaxeeyey markaasuu yidhi maanta waxaan ku tusayaa nin ruux la mid ah aan labadaada indhood qaban oo aynay arkin baan maanta ku tusayaa ina keen shaafici buu tusa u keenay dabeedna masaa'il baabaa la soo qaaday masaa'ishii baaba hadal ku dhex maray ilaa shaafici ku aamusiiyey sida mas'alada u buyuuti makka masalada ku saabsan marka calaa kulli xaal imaam buu ahaa isxaaq ibnu rahaweyhi sida badanna xagga usuusha iyo xagga furuucdaba waxay iswaafaqsanaayeen imaam axmed wa miman qaala laa yusallimu cidda tidhi ma salaamad naqsanayo waxaa ka mid a ah. alxasanu albasriyu bisri iyo basri labadaba waa la yidhaahdaa in ba'da la hoos dhigo iyo in la kor dhigo sababtuna waxay tahay magaaladan loo nisbaynayo oo basra ah ayaa bisra iyo basra labadaba la yidhahdaa ama busra oo ba'da la godaa alifna lagu taaga maqsuur ah iyadu waa magaalo kaloo shaam ka tirsan tan maaha xasan ibnu yasaar baa la odhan jiray wa saciid ibnu jubayr iyo saciid ibnu jubayr culammadii taabiciintu isaguna ka mid ahaa oo ardaygii ibnu cabbaas cilmi badanna ka qaatay ibnu cabaas markii dambena waxaa dilay ninkii daalimka ahaa ee dadka halaagayey ee xajaaj ibnu yuusuf athaqafi la odhan jiray ayaa dilay waatuu imaam axmed uu yidhi saciid ibnu jubayr waa la dilay iyadoo arlada korkeeda waxa ku sugan oo dhammi ay cilmigiisa u baahan yihiin ayaa la dilay buuri marka wuxuu ahaa sheekh cilmi badan wa ibraahim annakhaciyu yaa ibraahim annakhaci waa ibraahim ibnu yaziid annakhaci waa min sigaari taabiciin wa yaxya ibnu wahaab iyo yaxya ibnu wasaab wa axmedu iyo imaam axmed yacni mid walba shan buu ka sheegay yacni afar taabiciintii ka mid ah iyo mid walba imaam wa hada kulluhu fi alxaali alawal kaas dhammaantii wuxuu ku saabsan yahay xaaladda hore wa huwa asujuudu khaarija asala xaaladda hore waa maxay waa sujuudda la sujuudo iyadoo salaadda laga baxsan yahay oo aan salaad lagu jirin in sujuudu tilaawo lala yimaado calaa kulli xaal mas'alada uu halkan sheikhu ku sheegayaa waxay ku saabsan tahay ruuxi markuu sujuudo sujuudu tilaawa salaamo naqsi iyo atixiyaadsi midna ma u baahanaya qowlka ku saabsan inuu salaamo naqsi u baahanayo culammadu aad bay isugu khilaafaan eh, waana khilaaf qadiim ah oo culammadu hore isugu khilaafeen ikhtilaafka masaladu inuu badan yahayna waxaad ka garan kartaa imaamkii keliya laga yaabaa aksara min qowlin inuu ka yeesho oo imka imaamu shaafici masalada laba qowl buu ka leeyihi qowl odhanaaya waa salaamo naqsanayaa iyo qowl odhanaaya ma salaamu naqsanayo waxaanay u egtay labada qowl qadiim iyo jadiid inaynay kala ahayn ee labaduba jadiidka ay yihiin ayaa daahir ku tahay saas aawadeed ayaa asxaabtii shaafici qaarba ay qowl u doorteen jumhuurkii asxaabta shaafici waxay doorteen qowlka hore oo waxay yidhahdeen salaamo naqsi wuu u baahanaysaa sujuudu tilaawo waxay u cuskadeen qiyaas ay uga qiyaas qaadanayaan salaatuljanaazihi ayna leeyihiin mar haddii sujuudu tilaawuhu takbiiratulixraam ay u baahatay iyadaba waa laysku khilaafsanaaye dee salaamo naqsina waa inay u baahataa oo taxriim maadaamay yeelatay taxliilna waa inay yeelataa laakiin taa waxaa imanaysaa marka hore asalka sub asbit ilcarsha sumanqush aad wax ku duldhistid oo ka qiyaasatide marka hore in takbiir in lagu gelaayo oo lagu xidhanayo baa marka hore qudhiisu daliil u baahan salaatuljanaasaha ayaana lagu matelayaa waxaa la odhanayaa salaatuljanaasaha shaki kuma jiro inay salaad tahay qiraa'ana waa leedahay salaadna waa lagu magacaabo sharcigaba waa loogu magacaabay salaad oo axaadiistii bay ugu soo aroortay salaatuljanaaza in la yidhaahdo laakiin sujuudu tilaawaha salaad laguma magacaabinoo lisaanka sharciga kuma soo aroorin iyadoo salaad lagu magacaabayo qiraa'ana ma leh ila laa salaata ilaa bifaatixati alkitaab baa taalla salaad yacni faatixo aan lahayni ma jirto marka hadday salaad noqon lahayd qiraa'ay u baahan lahayd qiraa'o ayay u baahan lahayd qiraa'ana male sujuudu tilaawahu qiraa'a male waxaase ka roontaas ta dambe uu sheikhu keenay oo ah waxaa sii ayidayaa sida ibnu abi daawuud uu soo wariyo cabdullaahi ibn mascuud uu ka soo wariyey inuu salaamo naqsan jiray markuu sujuudu sujuudo ha yeeshee culammada qaarkood way cillaynayaan waxaana ka mida culammada markaa cillaynaya ama daciifinaya asheekh maxamed naasiriddiin albaani kitaabkiisa tamaamu lminna fi tacliiqi calaa fiqhi sunna oo waxa odhanaya cataa' ibnu saa'ib baa ku jira waana ikhtilaaday qaacidaduna sida macruufka ah hadduu raawigu ikhtilaato ciddii bacda alikhtilaad wax ka warisay xadiiskiisa waa layska hubsadaa laakiin ciddii bacda alikhtilaad aan waxba ka warin ee qabla alikhtilaad uun ka warisay wuxuu noqonayaa xadiiskiisu cillo kale haddaanu lahayn inuu thaabit haabit oo sugan yahay ayuu noqonayaa haddana ninkan ka warinayaa waa cabdisalaam ibnu xarbin weeye kitaabka ibnu abi daawuud uu ku wariyey ee ma hayno si sanadka loo eego ha yeeshee waxaa kaloo soo wariyey ibnu abi shayba fi lmusanaf ibnu abi shaybana wuxuu ka warinayaa cabdisalaam ibnu xarbin cabdisalaam ibnu xarbinna wuxuu ka warinayaa cataa ibnu saa'ib culammaduna raggii ay sheegeen inay qabla alikhtilaat keliya wax ka wariyeen cataa ibnu saa'ib kama mid aha cabdisalaam ibnu xarbin kama mid aha sidaas aawadeed wuxuu noqonayaa midaan ka sugnayn cabdulahi ibn mascuud midaan ka sugnayn buu noqonaya weliba cillo kale waa jirtaa cilladaa kale waxay tahay waxaa loo soo wariyey laba siyood mar isagoo abi cabdiraxmaan assulami mawquuf ku ah ayaa la soo wariyey oo maqtuuc noqonaya marna waxaa la soo wariyey isagoo abi cabdiraxmaan assulami intuu sameeyo odhanaya sidaasuu samayn jiray ama aan arkay cabdulahi ibn mascuud oo samaynaya marka qadarkaa dambe ruwaaddii iskuma waafaqsana way isku khilaafeen waxa uu sawri u soo wariyey isagoo inta dambe aan ku darayn oo ku jooga abi cabdiraxmaan assulami oo aan ku darayn sidaasaan cabdullahi mascuud aan ka arkay sawrina waxa uu ka mid yahay raggii qabla alikhtilaat keliya wax ka wariyey cataa ibnu saa'ib markaa saas aawadeed waxay noqonaysaa qisadaasi inaanay ka sugnayn cabdullaahi bnu mascuud qowlka kale wuxuu ku saabsan yahay wax salaamo naqsiga uma baahna oo sujuudu tilaawuhu markay salaadda gudaheeda dhacdo sidayna salaamo naqsi ugu baahnayn ayaa marka salaadda dabaddeeda ay dhacdana aynay wax salaamo naqsia ugu baahnayn waa midda labaadee sujuudu tilaawaha nebigu sala allahu alayh wasallam waa sujuudi jiray lagamana soo naqlin inuu wax salaamo naqsiya la yidhi balee saxaabada qaarkood markay sujuudayaan waa sujuuday unbaa la yidhi sida cumar bnu khataab isagoo mimbarka saaran ayuu aayad sujuuda ku akhriyey mimbarka dabeedna waa ka soo dego waa sujuuday wax salaamo naqsiga lama sheegin nebiga sala allahu alayh wasalam axaadiista laga soo warinayana qaarkood waxay sheegayaan majlis yacni dee mashhuud ah oo la badan yahay in nebigu intuu akhriyey suuratu najmi dabeedna sujuuday lama odhan suma sallam dabeed waa salaamad naqsaday lama odhan marka culammada le wax salaamad naqsiga lala iman maayo waxay cuskanayaan raritaan la'aanta aan nebiga laga soo rarin oo laga soo naqlin baa waxay tilmaamaysaa inaan wax salaamu naqsiya lala imanayn waayo nebiga axwaashiisoo dhan waa la soo naqlin jiray salaamu naqsi waa ficil wujuudi ah tarki wax laga tegaya ma aha ficil markaa wujuudiya oo la samaynaayo waa arrin markaa la dareemaayo inuu salaamo naqsaday noocaas oo keliya hadday dhici lahayd oo nebiga ka dhici lahayd waa laga soo rari lahaa saas aawadeed ayaa markaa ahlucilmiga qaarkood ay sidaas mareen wax salaamad naqsiya ah inayna u baahnayn istidlaalkooduna waa cad yahay waa waadix qowlka ku saabsan ma u baahanaya ataxiyaadsi in lala yimaado qowlka noocaasi waa qowl ghariib ah waana iska khata khata iska cad weeye waayo dee sujuudu tilaabuhu salaad maaha haddii la yidhaahdo atixiyaad bay u baahan tahay ha la yidhahdo qiraa'ana waa u baahan taha ya faatixa in laga hormariyana waa u bahantay ha la yidhahdo sujuud keliyay ahaydee goorma atixaadna lagu daray ta kale daliilka loogu daraya muxuu atixaadka yacni ta noocaasi waa qawl khata'iisu oo daahir yahay oo iska muuqdo abulaxwas miyaa idiin qorayaan eh, qolada mataabicda qaarkood inuu yahay salaam ibnu sulaym ciduu salaam ibnu sulaym u qorayaan ma jiraan hadday dhacdo inuu dadka qaarkood salaam ibnu sulaym u qoraayo abulaxwaskani salaam ibnu sulaym ma aha waa cawf ibnu maalik ibnu nadla weeye waayo waxaa wax ka soo wariyey oo mas'aladan ka soo wariyey salaamo naqsiga ku saabsan xakam ibnu cutayba ayaa ka soo wariyey xakam ibnu cutaybana salaam ibnu sulaym abulaxwaska la yidhaahdo waxba kama warin ee wuxuu wax ka wariyaa waa cawf ibnu maalik ibnu nadla waalxaalu athaani xaalka labaad an yasjuda liltilaawati fi salaa waa inuu sujuudo tilaawo daraaddeed u sujuudo salaadda gudaheeda falaa yukabbiru lilixraam ma takbiiranaayo oo ixraam uu ixraamanayo oo xidhanayo u takbiiran maayo wa yustaxabbu an yukabbira lilsujuud waxaa la jeclaystaa oo la sunnaynayaa inuu u takbiirto allahu akbar u yidhaahdo sujuudda uu sujuudaayo inuu u takbiirto waa la sunneeyaa oo takbiiratlintiqaalkii oo kale ka dhiganta walaa yarfacu yadayhi sare u qaadi maayo labadiisa gacmood wa yukabbiru lilrafci min asujuud waa takbiiranaya allahu akbar buu odhanayaa toosidda uu ka toosaayo sujuuddana waa u takbiiranaya allahu akbar waa u odhanaya haada huwa asaxiixu almashhuuru aladii qaalahu aljumhuur kaasi waa qowlka saxiixa caanka ah ee jumhuurka culammadu ay yidhaahdeen wa qaala abu caliy bnu abi hurayra sheekhii abu cali ibnu abi hurayra la odhan jiray waxa uu yidhi oo min asxaabina asxaabtayada shaaficiya ka mid a ah. asxaab wujuuha shaaficiyada ayuu ku jiraa laa yukabbiru lilsujuudi walaa lilrafci uma takbiiranaayo sujuudda iyo toosidda uu ka toosaayo toonna midna uma takbiiranaayo dabcadaha qaarkood waxaa ku dhacay khata oo laada horaa ka dhacday laakiin waa khata dabcaddaa laadu ka dhacday waa khata iyada ku sugane laadu way ku jirtaa meesha marka ibnu abi hurayra wuxuu yihi labada midna u takbiiran maayo mar hadduu salaad gudaheed kula imanaayo sujuudu tilaawihii dhicitaanka uu sujuudda u dhacayo iyo kicista uu ka kacayo labada midna allahu akbar odhan maayo laakiin jumhuurku sida kalay mareen waalmacruufu alawal ka la yaqaanaa waa qowlka hore wuxuu sheikhu tilmaamayaa sujuudu tilaawihi haddii lagula yimaado salaadda gudaheeda inayna takbiiratu ixraam lahayn waayo takbiiratu lixraam takbiiratu lixraam ma guda gasho isagoo takbiiratu ixraam hore salaadda ugu soo xidhay mid dambeo haddana uu ku ixraamanayo dee lama imanayo taa dambe maxal ma leh laakiin takbiirtii sujuudda uu ku sujuudaayey ma la imanaya waa mustaxabo waa sunnuu sheikhu yidhi inuu markuu sujuudda u dhacayo iyo markuu ka kacaayo labadaba takbiirtaa sunnay noqonaysaa oo waxay la mid tahay sujuudihii salaadda marka la takbiiranayay dhicista sujuudda loo dhacaayo iyo toosidda laga toosaayo labadaba la takbiiranaya ay la xukumtoo la mid tahay sidaasi waa sida saxiixa buu yidhaha caanka ah jumhuurkuna ay yidhaahdeen dabeed wuxuu sheegay sheikh shaafici ahoo asxaabu wujuha shaaficiye ka mid ah oo ibnu abi hurayra la yidhaahdo ha u qaadan abu hurayrihii saxaabiga ahaa inuu dhalay ha u qaadan wuu dembeeyo wakhti dambe weeye waa bacda quruun waa itifaaqun markaa magacu iswaafaqaye abu hurayraa dhalay abu hurayre saxaabiga ahaabaa dhalay hays odhan marka sheikhaasi isagu wuxuu yidhi labada midna takbiir ula iman maayo laa sujuudu sujuudu tilaawaha sujuudaayo salaadda gudaheeda iyo kicista uu ka kacaayo labada midna uma takbiiranayo allahu akbar uma odhanayo sida sheikhaasi yidhi baa culamo kalena yidhaahdeen ay leeyihiin daliil male in la takbiiranaayo oo sida markaa khaarijkii markay ka qaateen inaan takbiir lala imanaynin bay salaadda gudaheedana yidhaahdeen takbiir lalama imanayo dee ma sugna nebigu inuu takbiirtay haddaba nebiga waa laga soo wariyey sala allahu alayh wasalam inuu takbiirtay waa xadiiskii xaakim waxa uu sheegaya kabbara suma sajad waa takbiirtay dabeedna waa sujuuday ha yeeshee culammada qaarkood waxay daciifiyeen lafdiga odhanaya kabbara waa takbiirta oo waxay leeyihin nin daciifaa la gaar noqday nin daciifa baa la keliyoobay marka siyaadadaasi munkaray noqonaysaa xadiiskuna wuxuu sugan yahoo asaxay iyadoo kabaradaasi aynay ku jirin waana sida sheekh albaani maray oo kitaabkiisa irwaa'ulkhaliilka waxau odhanayaa ziyaadadaasi waa daciifo ma asixin ninkaa daciifkaabaa la gaar noqday raggii siqaaddaha waxay soo wariyeen iyadoo ziyaadadaa xadiidku ka madhan yahay saasay soo wariyeen calaa haadaa culammada qaarkood waxay mareen salaadda gudaheeda wax takbiira inaan la imanayn bacdu ahlicilmi ijtihaadan waxay kala farqiyeen sujuudda dhicista loo dhacaayo iyo toosidda laga toosayo markaase waxay yidhaahdeen marna waa takbiiranayaa marka horaan filayaa marka dambena ma takbiiranayo culammada qaarkood sida markaa maxamed ibnu saalix alcusaymiin waxau odhanayaa khilaafka ku saabsan in sujuudu tilaawaha la takbiiranayo oo marka hore takbiir lagu dhacayo marka dambena takbiir lagaga toosayo oo labada goorba allaahu akbar la odhanayo khilaafkaasi wuxuu ku saabsan yahay khaarija asalaa markaan salaad lagu jirin amaa haddii salaad lagu jiro ilaaba ilaa waa in la takbiirtaayoo takbiirta lagama tegi karo waxaanan u deliishanaynaa ayaa maxamed ibnu saalix alcuthaymiin iyo ibnu baaz iyo culamo kale ay odhanayaan adilada caamkaan u deliishanaynaa yacni nebigu sala allahu alayh wasalam kaana yukabbiru fii kulli khafdin wa rafcin hoos dhig kasta iyo sara uqaad kasta ayuu nebigu takbiiran jiro allahu akbar odhan jiray riwaayadka qaarkoodna ay sheegayaan yukabbiru kullamaa khafada wa rafac ama kullamaa rafaca wa wadac markastuu madaxa sare u qaado iyo markastuu hoos u dhigo nebigu waa takbiiran jira allahu akbar ayuu odhan jiray dee sujuudu tilaawihiina khafdi iyo rafci baa ku sugan oo marna sujuuddii baa loo dhacaya marna waa laga kacayaa marka cumuumka haddii laga saarayo daliil bay u bahantay in laga saaro saas aawadeed waa in takbiirtii lala yimaadaa oo xaaladdan jumladdii salaaday ka mid too cumuumaadkan bay soo gudagelaysaa cumuumaadkaasaa noogu daliila haddaad naqli keentaan odhanayo nebigu ma takbiiranin salaadda gudaheeda markuu sujuudo tilaawo kula yimi oo nafyi ah waanu ka reebaynaa waa sida macnaha hadalkoodu dhacayo laakiin haddii markaa uun laga aamusay dee aamusitaanka laga aamusay cumuumkan inay gudagasho oo laa caam baa la hayaa cumuumkan inay gudagashaa suuroobi karta macnaha hadalkoodu saasuu u dhacayaa walow waxba yanay sii faahfaahin be marka khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal salaada gudaheeda marka lagula yimaado sujuudu tilaawa iyada waa in la takbiirtaa aan takbiirta laga tegin cumuumaadka iyadoo la cuskanayo daraaddeed wallahu aclam qaala alimaamu nawowi raximah allah wa ama aladabu fii hay-ati asujuudi waatasbiix aadaabta ku saabsan miyaa qaabka sujuudda iyo qaabka tasbiixda fa calaa maa taqaddama fi sujuudi khaarija asala waxay ku sugan tahay sidii ku soo hormartay sujuudda la sujuudaayo marka salaadda laga baxsan yahay qaabkaasoo kale ayaa sujuuddanna noqonaysaa qaabkaynu halkaa kaga sheegnay sujuudda ayaa tanna noqonaysaa inay la mid tahay xagga tasbiixdana inay taa la mid tahay weeye ilaa annahu idaa kaana asaajidu imaaman ha yeeshee waxaa laga reebayaa hadduu ka sujuudayaa sujuudu tilaawaha uu imaam yahay fa yenbagii an laa yutawila atasbiix waxaa habboon inaan u dheerayn tasbiixda ilaa an yaclama min xaali lma'muumi annahum yu'siruuna atatwiil inuu ka ogaado mooyaane dadka ma'muumiinta ah ee imaamku uu tujinayo annahum yu'siruuna atadwiil inay door bidayaan oo jecel yihiin in la dheereeyo inuu sidaa ka ogaado mooyaane inuu ku dheereeyo ma aha ee waa inuu u khafiifiyaa macnuu wuxuu tilmaamayaa sujuudu tilaawaha qaabkeeda markaan salaadda lagu jirin waa ka soo hadallay tasbiixaha iyo ducada la akhrinayana waa soo sheegnay sujuudu tilaawihii salaadda gudaheeda lala imanayeyna taasuunbay la mid tahay xagga hay-addiiyo qaabka iyo xagga tasbiixdiiyo ducada mid walba ha yeeshee tuulahaa waa dheeraynayaa oo inuu kulmiyaa fiican ayuu shiikhu ka daba tegayoo uu wax ka reebayaa oo uu tilmaamayaa hadduu imaam yahay waa inaanu ku dheerayn dadka uu tujinaayo u khafiifiyaa inuu ogaado dad dheeraynta jecel inay yihiin uu sidaa ku ogaado mooyaane cadadkooduna uu kooban yahay cadadkooduna uu kooban yahay laakiin hadday tahay markaa dadaan aan cadadkooda koobnayn walow badanku haba doorbidayaan in la dheereeye eh masjid furanna ay tahay in lagu tujinayo xaalka noocaas ah eh, waa inuu markaa soo khafiifiyaa waayo dadku ku ogaa waxaa dhici karta qaar kale inay ku soo biiraan oo kuwaa kale ayna raalli ka ahayn in lagu dheereeyo laakiin cadad maxsuura oo kooban oo meel khaas oo kale lagu tujinayo uuna og yahay dheeraynta inay wada doonayaan taasoo kale waa u dheeraynaya dhibi kuma sugna suma idaa rafaca min alsujuudi qaama walaa yajlisu lilistiraaxati bilaa khilaaf sheekhu waxau uhi raximahullah suma idaa rafaca min alsujuudi qaama intaa dabadeed marka uu ka tooso oo sare madaxa uga qaado sujuuddii waa istaagayaa qummaatu u kacayaa walaa yejlisu lilistiraaxati bilaa khilaaf uma fadhiisanayo nasasho uu yaro nasto oo jalsatustiraaxa uu la yimaado in yar fadhiga kuma hakanayo xaal aan laysku khilaafsanayn ee laysla ogolyahay wa haadihi mas'alatun ghariiba mas'aladani waa mas'alo hariib ah oo ruuxii salaad ku jiray markuu sujuudo tilaawo sujuudo markuu ka tooso fadhiga ku hakan maayo qumaatuu u kacayaa waa masalo ghariib oo qallama nasa calayhaa waa yartay cidda nasgaraysay oo sidaa u bacdhowday yacanii dad badan baa ka haafil noqday saas aawadee xataa culammada cidda nasgaraysay waa yar tahay cilmi badan waxay uga tegayeen garashada la yska garanayo itikaalan cala alcilmi dadku inay iska garanayaan inay u tala saaranayaan daraaddeed bay culammo badani u sheegi weeyey wa miman nasa calayha alqaadi xusaynun waalbagawiyu waalraaficiyu cidda nasgaraysay sidaa u bacdhowdayna waxaa ka mid ah inaanu jalsatul istiraaxa u fadhiisanayn markuu sujuudu tilaawo ka kaco qaadi xusayn baa ka mid ah baqawi baa ka mid a raafici ayaa ka mid a wa haadaa bikhilaafi sujuudi asalaa sidaa waxaa ka duwan sujuudda salaadda marka laga kacayo taa waa ka duwan tahay fa ina alqawla asaxiixa almansuusa lishaaficiyi almukhtaara waayo qowlka saxiixa ah ee la nasgareeyey ee lishaaficiyi xaaluu shaafici u sugnaaday almukhtaara ee la doortay alladii jaa'at bihi alaxaadiisu asaxiixatu kaasoo ay ku timi axaadiista saxiixa ahi fi lbukhaariyi waghayrih bukhaari iyo hayrkiiba ay ugu timi oo ku soo aroortay istixbaabu jalsati alistiraxati caqiba asajdati athaaniyati min alrakcati aluulaa min kulli asalawaati wa min alhaalisati fi alrubaaciyaat fadhiga istiraaxada la yidhaahdo yaro nasashada ama hakashada fadhigaa in la sunnaynayo ayay axaadiistu ku timi shaaficina naskareeyey caqiba asajdati athaaniya sujuudda labaad dabadeed ayaa fadhigaa la sunnaynayaa inuu in yar fadhiisto sujuuddaa labaadoo min alrakcati aluulaa min kulli salawaati ragcadda koowaad ka mida salaadaha dhammaantood yacni faral iyo sunnaba salaad kasta oo la tukado oo hal ragco wax ka badan ka kooban yacni waxa weeye ragcadda labaad marka loo kacayo sujuudda labaad oo ragcadda koowaad ka mida marka laga soo tooso ragcaddii labaad loo kacayo waa in fadhi yar lagu hakadaa taan la hakanayni waxa weeye waa sujuudu tilaawaha waa masaladu yidhi sheekhu waa qariib hadduu imaamkii markaa sujuudo ama yacni uu sujuudaba markaa munfaridkii sujuudu tilaawe ma hakanayo markuu ka tooso waa inuu qumaati u kaca laakiin hadduu markaa waxa weeye salaaddii markuu tukanayo ragcaddii koowaad markuu dhammaysto ta labaad u kacayo oo sujuuddii labaad buu ka toosay xaalka caynkaasa qumaatii uma kacaye waxaa sunno ah inuu fadhiga ku hakado waa jalsatulistiraaxa fadhiguu ku yara hakanaya in yar istixbaabu jalsati alistiraaxati caqiba sajdati asaaniya fadhiga istiraaxada yara nasashada in la sunnaynayo weeye caqiba asajdati ahaaniya sujuudda labaad dabadeed oo min aragcati aluulaa sujuudda labaad xaalay ka mid tahay ragcadda koowaad min kulli salawaati salaadahoo dhan faral iyo sunnaba marka sujuudda labaad ee ragcadda koowaad laga soo kaco ragcaddii labaadna loo kacayo jalsatul istiraaxa waa in lala yimaadaa waa sunne waajib ma aha waa in lagu yara hakadaa wa min athaalisati ragcadda saddexaad sujuudda labaad ee ka midka ah marka laga toosana oo la doonayo ragcaddii afraad in loo kaco iyadana fadhigaa yare jalsatul istiraaxa waa in lagu nastaa in yar fadhi dheer maaha waa qadar yar fi rubaaciyaati salaadaha afar afarta ragcadooda markaa sujuud haddii laga kaco ragcad kale loo kacayo ilaaba ilaa waa in markaa lala yimaadaa nasashadaa lala yimaadaa hadday afar afar tahay dee ragcadda labaad marka laga kacayo fadhigii atixiyaadkaa yaalla oo si kalaa loo fadhiistaa markaa atixiyaad baa la akhrinaya ya laakiin marka ragcad ragcadda koowaad ama ragcadda saddexaad laga kacayo oo ta afraad ama ta labaad loo kacayo atixyaad lama akhriyo xaalkaasaa jalsada jalsatul istiraaxa layahaa la sunneeyey salaadaha witriyada ah hadday dhacdo in laysku furo oo laba marka la tukado aan atixiyaad lala imanaynee toos loo kacayo lama odhanayo jalsatul istiraaxaha lala yimaado ragcadda labaad iyadoo laga kacayo oo tii saddexaad loo kacayo waayo mawdica kuma soo aroorin ee mawdica jalsatul istiraaxa ku soo aroortay waxay tahay tiro kala dhiman marka laga kacayo salaaddii baa waxay tahay tiro kala dhiman kow ragcad baa laga kacayaa oo la dhammaystay mid labaadna waa la gelayaa jalsatul istiraaxa markaa waa timi saddex baa laga kacayaa oo la dhammaystay tii afraad baa la gelayaa yaa fii witri min salaatihi markuu ku sugan yahay oo ragcad kale oo ziyaadaa uu kacaayo markaasuu jalsatul istiraaxa la imanaya sheekhu waxa uu tilmaamayaa raximana allahu wa iyaahu ruuxu markuu sujuudu tilaawa ka tooso isagoo salaad ku jira waa inuu toos u kacaa fadhina waa inaanu ku hakan sababtu waxay tahay mawdica in jalsatul istiraaxa lala yimaadaa sunno ma ahoo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam kuma soo aroorin marka sunnadu waxay tahay in laga tago oo sunanku waxay u qaybsamaan ficiliya iyo tarkiya ashyaada qaarkood in la sameeyaa sunna ah ashyaada qaarna in laga tago ayaa sunna ah marka wuxuu nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam in la sameeyo siday sunno u tahay ayaa wuxuu qasdan uga tegayna in laga tagaa ay sunno u noqonaysaa marka mawaadic badan bay taas soo aroortay sunankaa tarkiga ah rasaa'il iyo kutubna waaba laga qoray ahlucilmiguna hadallo badan bay ka yidhaahdeen mawduuca ku saabsan sunnada tarkeeda ah marka khulaasada waxay tahay fadhigaa jalsatul istiraaxa in lagula yimaado sujuudu tilaawo dabadeed sunnuhu waa khilaafsan tahay marka sunna tarkiya waxay ku sugan tahay in laga tago waa cadda waxay qariib u noqotay cidda nasgaraysa yaraanshaha yaraataye masaladu waa masalo waadixa culamo badanna waxay u sheegi weydeen garashada dadku ay iska garanayaan inay u tala saarteen masaladan ku saabsan jalsatulistiraaxa madaahibtu waa ku kala duwan yihiin shaki kuma jirto nebigu sala allahu alayh wasalam markuu ragcadda labaad u kacayo oo tii koowaad u dhammaystay ama ta afraad u kacayo oo tii saddexaad u dhammaystay inuu fadhiga ku yaraha ka jiray layskuma diidana axaadiistuna iyadoo saxiixay soo aroortay ha yeeshee waxay culammada madaahibtu isku qabteen nebigu sala allahu calayhi wasalam sidaa ha sameeye ma tacabbud buu u sameeyey yaa uu u qasday oo cibaado uga jeedo mise xaaje iyo baahi buu u sameeyey a'immada qaarkood waxay ula muuqatay nebigu inuu sunno ka yeelaayo oo rabbi ugu tacabudaayo fadhigan inaanu u samayne xaaje inuu u sameeyey oo waxay idhaaheen nebigu sala allahu alayh wasalam markii dambe xoogaa waa cuslaaday waa kii dadka ku yidhi hayga hormarina innii qad baddantu waan cuslaaday marka haddii aan marka waxa weeye idinka horreeyo way soo gaadhaysaan kollayba hayga hormarina marka culayskaa u cuslaaday daraaddeed xilliyadii dambe ayuu wuxuu u baahday inuu ku yara nasto markuu sujuuddaa ka tooso a'immada qaar saasay ula muuqatay a'immada qaarna waxay ula muuqatay tacabud inuu nebigu u sameeyey qaacido usuuliyainay masaladu ku tacalluqdaa oo waxay ku saabsan tahay ficilka nebigu sala allahu calayhi wasalam sameeyo oo cibaado gudaheed ku sameeyo oo laysku qabto ma tacabud buu u sameeyey mise wuxuu u sameeyey waxaan tacabud ahayn ama xaajo ama markaysaa caado kee baa la arjaxayaa waa mas'alo culammadu ay isweydiiyaan laakiin sida saxiixi waxay tahay shay kastoo nebigu sala allahu calayh wasalam cibaado gudaheed ku sameeyo asalku waxay tahay inay cibaado tahay mooyaane daliil caddeeya inaanu tacabud uga jeedin in la helo mooyaane haddii daliil la helo caddaynaayo in shaygaa tacabud aanu uga jeedin lixaaja u sameeyey waa halkeeda haddii kale asalku dee cibaaduu nebigu la imanaye dhammaan waa inuu tacabud u samaynayo oo lagaga dayanaayo laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana culamada qaarkood markaa qariina waxay ka dhigeen innii baddantu laakiin taasi deliil caddaynaya ma aha inuu khusuuska jalsatul istiraaxo u sameeyey culaysku cuslaaday taas yada ah xadiiska kama muuqato ee siduu u sujuudayo ee u soo hoobanayo iyo ashyaada noocaasay markaa ku dhici kartaa yacni taas yadaa ayay ku dhici kartaa weliba waxaa jirta sunno qawliyo ku soo aroortay jalsatu istiraaxa oo xadiiska bukhaarigu wuxuu sheegayaa jalsatulistiraaxo fadhigaa xadiiskii ninkii salaadiisa xumeeyey in markaa uu ku sheegay nebigu sala allahu alay wasalam laakiin waxaa qariib ah iyadoo xadiisu musii'i salaatii lagu sheegay culammada wax yidhi waa waajib inayna jirin ilaa culamada qaarkood yidhaahdeen riwaayadaasi saxiixaba ha ku sugnaatee waxaa laga yaabaa inay khata' tahay calaa kulli xaal saxdu waxay tahay jalsada jalsatulistiraaxa waa inay markaa tahay yacni mid mashruuca oo sunno ah inay tahay ayaa markaa ay noqonaysaa sida markaa saxda ahi qowlka odhanaya sunno ma aha waa laga qawisan yahay qowlka sunnada ka yeela ayaa qawisan uma idaa rafaca ra'sahu min sajdati tilaawati falaa budda min alintisaabi qaa'iman intaa dabadeed hadduu madaxa sare uga qaado oo ka tooso sujuuddii sajdatu tilaawa falaa budda min alintisaabi waxaa lagama maarmaana yacni kicista uu kacaayo oo isligaayo ayaa lagama maarmaana qaa'iman wuxuu istaagaya xaaluu taagan yahay yacni qummaati waa inuu isu taagaa waalmustaxabbu sida la jeclaystee la sunneeyey ida intasaba qaa'iman markuu istaago xaaluu taagan yahay an yaqra'a shay'an waa inuu akhriyo qadar qur'aana waa inuu akhriyo yacnii qadar qur'aanka ka mida waa inuu akhriyo suma yarkaca dabeedna uu rukuuco fa in intasaba hadduu istaago suma rakaca dabeedna uu rukuuco min ghayri qiraa'atin isagoo qur'aan aan akhriyin jaaza waa bannaanta wuxuu sheekhu tilmaamaya sujuudu tilaawa markuu ruuxu ka kaco waa inuu istaaggii saani u gaadhaayo istaagaa oo isagoo qumaatii aan isu taagin waa inuu iska rukuucin ee istaag buu ka yimi ee istaaggii ha ku noqdo markuu istaaggii ku noqdo laba xaalal mid baa u furan inuu qur'aan dambe akhriyo faatixadii ku noqon maayo mar hadduu faatixadii hore u akhriyey ila ragcaddu laba faatixa ma lehee dib ugu laabmi maayo faatixadii ee qur'aan kale inuu akhriyo waa sida sunnahe fiican xadiisna waaba lagu soo wariyey nebigu sala allahu aleyh wasalam markii dambe qiraa'adii inuu sii xidhiidhiyey oo sii waday hadduu laakiin intuu kaco oo saani markuu isu taago haddana markaa waxa weye uu takbiirtoo rukuuco xaalka caynkaasa lafteeda dhibaata kuma sugnaa wax dhibaatii kuma jiro ishkaal baa la keeni karaa la odhanayaa oo labada takbiirooda isku xigaa miyaynay laftooda wax isyeelayn say isugu gelayaan markuu soo kacayay waa takbiirta dabeed waa istaagay haddana isagaan wax dambe akhriyin buu haddana allahu akbar yidhi marka laba takbiirood baa isku xiga culamada qaarkood waxay dhahay mar hadday sababtu mukhtaliftaoo kala duwan tahay oo laba sababoodoo kala duwani keensadeen dhibaata kuma sugnaa sida laakiin fiican waa inuu qiraa'ad dambe akhriyo ayaa fiican walow yaynay badnaane ha yaraatabeen faslun fi lawqaati almukhtaarati lilqiraa'a wuxuu fasal u yahay wakhtiyada loo doortay akhrinta qur'aanka la akhrinaayo loo doortay iclam ana afdala alqiraa'ati maa kana fi salaa waxaad ogaataa qiraa'o qur'aan la akhriyo waxaa ugu fadli badan kii ku sugan salaad gudaheed oo salaadda gudaheeda lagu akhriyey wa madhabu shaaficiyi wa hayrih madhabta imaam shaafici iyo cid kale oo qowlkan ku raacsanba waxay qabaan ana tadwiila alqiyaami fi asalaati afdalu min tadwiili asujuud in istaagga in la dheereeyaa salaadda gudaheeda uu ka fadli badan yahay sujuudda in la dheereeyo wuxuu sheikhu masalada koowaad inoo tilmaamayaa qur'aan goor la akhriyo waxaa ugu fadli badan yacnii qur'aan xaal lagu akhriyo waxaa ugu fadli badan xaalka salaad lagu sugan yahay waayo salaaddii waa cibaado marka waa cibaado cibaado ku dhex jirta bale way ugu fadli badan tahay cibaadaadka badaniga ee jidhka laga guto yadaa ugu fadli badan waxay koobsatay daraaddeed qiraa'adeeda markaa in la dheereeyaa way fiican taho u arrin fadli leh waxayse culammadu isku hayaan sujuuddu inay dheeraato iyo istaaggu inuu dheeraado qiraa'o ku dheeraado labada iyamaa fadli badan waa mas'alo culammadu ku kala qaybsameen oo culammada qaarkoodba mid ay fadileen culammada qaar waxay fadilayaan sujuudda in la dheereeyo waxay deliishanayaan xadiiska nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid addoonku xaalku ugu dhow yahay rabbigii waa marka uu sujuudsan yahay xadiiskuna waa saxiix oo muslim baa saxiixa ku soo wariyey saas aawadeed cabdullaahi ibnu cumar wa hayruhu waxay qabeen a'immadii dambe qaarkoodna ay ku raaceen rukuucda iyo sujuuddu inay badintoodu ka fadli badan tahay qiyaamku inuu dheeraado ama tadwiilka iyo dheeraynta rukuucda iyo sujuudda la dheereeyaa in istaagga la dheereeyo inuu ka fadli badan yahay waayo qofku markaasu ugu tawaaduc badan yahay oo isdullayn badan yahay oo xubintii xubnihiisa muuqda ugu sharafta badnayd oo wejiga ah ayaa dhulka taalla oo ilaahay isugu dullaynaya a'immada qaarkoodna waxay qabaan in istaagga in la dheereeyaa fadli badan oo afdal yahay waana sidaa sheekhuu ka sheegay imaamu shaafici iyo kayrkiiba waxaanay deliishanayaan xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ee saxiixa ah afdalu asalaati tuulu lqunuut salaad waxaa ugu fadli badan tuulu lqunuut ay alqiyaam istaagga dheer baa ugu fadli badan marka qunuuddana waxaa loo jeeday istaaggaa loo jeeday marka istaaggii waxaa lagu dheeraynayaa qiraa'o ilaahay dartii baa loo taagan yahay qur'aankiio afdalulkalaamana waa la akhrinayaa culammada qaarkood oo labada kala saaray waa jiraan oo yidhi xaalka habeenkii iyo xaalka maalintii midba mid fadilay marka maadaama cala kulli xaal imaamu shaafici iyo a'immo kaleba ay saa qabaan sheikhuna uu sidaas ula muuqato sida raajixa inay tahay wuxuu leeyahay qiraa'o salaad lagu akhrinaya qiraa'o ugu fadli badan wa ama alqiraa'atu fii hayri asalaa shakino waxaanu ku sugnayn qiraa'ada markan salaadda lagu jirniyo marka salaada lagu jiro marka salaadda lagu jira inay afdal tahay laakiin tafdiilka kale ku saabsan in la sii kala fadilaayo qiyaamka iyo sujuudda ila sujuuddu maxal qiraa'a maahee taasi waa mas'ale kale oo istitraadan uu sheegay wa ama alqiraa'atu fii hayri salaa qiraa'ada qur'aanka la akhriyo salaad wakhti aan ahayn la akhriyo fa afdaluhaa qiraa'atu leyl waxaa ugu fadli badan akhrinta habeenka gudihiisa la akhriyo waannisfu alakhiiru min alleyli afdalu min alwal nuska dambe habeenka ka mida baa ka fadli badan nuska hore ka fadli badan weliba nuska dambe waxaa sii fadli badan sulusu leyli alaakhir yacnii saddex dalool marka habeenka loo qaybiyo daloolka ugu dambeeya waqtu nusuulililaahi wakhtigaasaa weliba ugu fadli badan waalqiraa'atu bayna almaqribi waalcishaa'i maxbuubah akhrinta qur'aanka la akhriyo maqhribkiiyo cishaha dhexdoodana waa la jecel yahay oo bimacnaa waa arrin fiican oo fadli leh wa ama alqiraa'atu fi nnahaar akhrinta qur'aanka la akhriyo maalinta gudaheeda miyaa fa afdaluhaa bacda salaati subx waxaa ugu fadli badan salaadda subax dabadeeda walaa karaahata fi lqiraa'ati fii waqti min alawqaati limacnan fiih wax markaa karaahiyii kuma jirto akhrinta qur'aanka la akhriyo wakhti awqaadda ka mid ah macno ku sugan daraaddeed looma karaahiyaysanayo xilli qiraa'ada qur'aanka la karaahiyaysanaya ma jirto yacnii xilli walba fadlaa ku jira wa ama maa rawaahu ibnu abi daawuuda can mucaani bni rifaacata can mashaayikih kuu soo wariyey miya ibni abi daawuud yacnii abi daawuudkii saaxibu sunan inankiisii weeye can mucaani bni rifaaca uu ka soo wariyey mucaan ibnu rifaaca ka soo wariyey taabiciga la yidhaahdo can mashaayikhihi isagoo mashaayikhdiisii ka warinaya annahum karihuu alqiraa'ata bacda alcasr inay karaahiyaysteen oo naceen akhrinta qur'aanka la akhriyo casar dabadii wa qaaluu ay yidhaahdeen huwa diraasatu lyahuud oo wakhtigii yuhuuddu wax baran jirtay ama wax aqrin jirtay hadalka caynkaasi uu mashaayikhdiisa ka sheegay fa ghayru maqbuulin walaa asla lahu mid la aqbalayo ma aha asalna ma leh sheekhu waxa uu tilmaamayaa haddaan salaad lagu jirin qiraa'ada qur'aanka la akhrinaya inay sii kala mudan tahay xagga awqaadda marka laga eego oo nuska dambe habeenkii baa sii mudan maalin iyo habeen haddii laysu eegayana habeenka ayaa sii mudan waayo habeenku waa goor cibaado lala yimaado maalintu waa waqti tasarruf iyo macaash iyo wax markaa lagu mashquulo laakiin habeenkii dee cibaado iyo hurdo ayaa markaa loo soo bambaxay saas aawadeed waa la dhaleeceeyey in qur'aanka habeenkii laga seexdo oo maalintiina inaan la akhrin habeenkiina laga seexdo waxaa u soo arooray demmi la dhaleecaynayo nebiguna sala allahu alayh wasalam suuradaha qaarkooda uu habeenkii akhrin jiray waa jiraan ama fadiilo gaari ay ku sugan tahay habeenkii la akhriyo oo axaadiista qaarkood ay ku soo aroortay in la farabadsadaa akhriga qur-aanka la akhrinayaana waa fiican tahay suuradaha siyada gaarka ah loo sii fadilayo habeenkii in la akhriyo waxaa ka mid a ah suuradda suuratulmulki tabaarak oo ruuxu waa inaanu ka tegin habeen kasta inuu akhriyo suuradda tabaarak suuratulmulki xadiis baana ku soo arooray sheegaya ruuxa habeen kasta suuradda tabaarak akhriya suuratulmulki cadaabulqabriga in laga badbaadiyo oo aan qabriga lagu cadaabayn saas aawadeed hadduu nag yahay iyo hadduu safar yahay xaal walba ruuxu waa inuu ku dadaalaa inuu suuradda tabaarak habeenkii akhriyo suurado kaloo nebigu sala allahu aleyh wasalam habeenkii akhrin jirayna waa jireen marka badsiga laakiin la badsadaa qur-aanka la akhrinayo habeenkii waa sii fiican tahay marka qira'ada habeenkii way ka fadli badan tahay ta maalintii ta habeenkiina waxaa sii mudan nuska dambe khaasatan saddex dalool marka habeenka loo qaybiyo daloolka ugu dambeeya yacani wakhtiga suxuurta la yidhaahdo wuxuu kaloo sheikhu inoo tilmaamayaa maalintii qur'aan in la akhriyo waxaa ugu sii fadli badan salaadda subax dabadeeda salaadda subax iyo qiraa'ada in la dheereeyaa waa fiican tahay iyadoo ciddii laakiin imaami ihi dadka inay u tudho oo aynay dheerayn ziyaada a ku samayn ay fiican tahay wakhti la karaahiyaysanayo qiraa'ada qur'aankana ma jirto hadday tahay awqaaddii salaadda nawaafisha mutlaqa la karaahiyeysan jiray iyo hadday xilli kale tahay toonna xilli wakhtinimada loo karaahiyeysanaya ma jiro qofka haddii maanic ku sugan yahay u diidaya qiraa'ada taasi waa mas'ala ukhraa ama uu janaabo qabo ama gabadhii labadii dhiig mid ay leedahay taa maanic kale u diidayaa meesha yaalla siday jamaahiirta culammadu qabaan laakiin xillinimada in la yidhahdo wakhtiga noocaas ah qur'aanka in la akhriyaa waa karaaho yacni waxa weeye dee wax jira maaha ama kinta qaarkooda ay dhici karto in la karaahiyaystaana waa jiraan siday mashaayikhda badankoodu u karaahiyaysanayaan wakhtiga suuliga lagu sugan yahay oo kale in qur'aanka la akhriyo ay u karaahiyaysanayaan ma wahaakada wuxuu haddaba sheikhu sheegay sheekh la yidhaahdo mucaan ibnu rifaaca ayaa mashaayikhdiisa wuxuu ka sheegay qowl ku saabsan casar dabadii in qur-aanka la akhriyo inay tahay xilligay kitaabkoodii akhrisan jireen qolada yuhuuddu saas aawadeed inay karaahiyaysteenoo sababtay u karaahiyaysteena ay tahay tashabbuh yuhuudeed inuu ku jiri karo sheikhu hadalka waa diidi oo wuxuu yidhi hadalkaasi maqbuul ma aha asalna ma leh masalada tashabbuha waxa la yidhahdo waxa loo diidaayo waa inay tahay wax u khaas ah ciddaa xunxun u gaaro waa inay tahay laakiin haddaynay khaas u ahayne mushtaraka ay tahay oo la wadaago oo wax yaga gaarnimadooda loogu yaqaanno aynay ahayn baabu tashabbuh geli mayso waa wax muwaafaqaad oo la ysku beegmay ila marka loo nisbaynayo laleeyahay yuhuud baa sidaas samaysa ama nasaaraa samaysa ama wax la mida la odhanaayo waa inay iyagu la gaar yihiin oo marka lala yimaado ficilku ficilkoodii shabbahayo dee muslimiintu xilli walba qur-aanka waa akhrisan jireen oo nabiga sala allahu alayh wasalam wakhtigiisii saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam xilli ay karaahiyaysan jireen oo odhan jireen xilliga caynkaasa waa makruuh in qur'aanka la akhristaa ma jiro aankana aad bay ugu dadaali jireen oo una akhrisan jireen shaki waxaanu ku sugnayn casar iyo goor kaleba inay akhrisan jireen marba hadday caynkaa tahay arrinka ku saabsan in la karaahiyaysanayo xilligaa bacda casarka wuxuu noqonayaa arrinaan asal lahayn oo daliil lahayn mashaayikhda uu sidaa ka sheegay lama magacaabin waxaa kaloo raacdo u dheer isaga laftiisu waa layinulxadiiso dacfi baa xadiiskiisa ku jira oo waxa uu soo weriyo nawcan maa dacfa ku sugan oo xagga marka dabdigiisa iyo waxqabashadiisa ayaan aad loogu kalsoonayn sidaas aawadeed mid markaa la cuskanayo warkaas maaha wayukhtaaru min alayaami yowmu aljumucati walithnayni waalkhamiisi wa yowmu carafa waxaa la dooranayaa xagga maalmaha oo la sii fadilayaa in qur-aanka la akhriyo maalinta jimcaha suuradaha qaarkoodoo si gaara u soo arooray in maalintaa la akhriyaana oo fadiilo gaari ku sugantayna waa jiraan oo suuratulkahfi maalinta jumcada in la akhriyo fadiilo gaara ku soo aroortay walisnayni waalkhamiis iyo maalinta isniinta iyo maalinta khamiista wa yowmu carafa iyo maalinta carafa maalinta jumcadu maalmihii usbuuca waa maalintii ugu mudnayd waa khayru yowmin talacat fiihi shamsu maalinay qorraxi soo baxdo waa maalinta ugu fadliga badan wa kadalika yowmu carafa maalin qorraxi soo baxdo waa maalinta ugu khayrka badan sida xadiidka saxiixa ahba ku soo aroortay khayru yowmin talacat fiihi shamsu yowmu carafa maalin qorraxi soo baxdo yowmu carafa ugu khayr badan sidee loo kulminayaa labada xadiis waxaa loo kulminayaa midna wuxuu ku saabsan yahay ayaam alusbuuc maalmaha wiigga ayuu maalin qorraxi soo baxdo jumcuhu ugu khayr badan yahay maalmaha sannadoo dhan marka la ysku darana yowmu carafa ayaa maalin qoraxi soo baxdo ugu khayr badan marka midna waxaa loo eegayaa nisbada wiiggaa loo eegayaa midna nisbada ayaamu sana kulliha ayaa loo eegayaa marka awqaaddii fadliga badnayd cibaadadaa fadliga badane qur'aan akhriskaa in lala yimaado waa loo doorayaayo way ku sii fiicantao kusii fadli badanta isniinta iyo khamiista muxuu ugu daray isniinta iyo khamiistana wuxuu ugu daray waa labada maalmood ee camalka ilaahay loo rafcinayo oo waata nebigu sala allahu alayh wasalam labadaa maalmood maalinta isniinta iyo maalinta khamiista uu soomi jiray dabeedna nebigu uu yidhi markii la weydiiyey camallada ayaa ilaahay loo bandhigaa marka waxaan jeclahay camalkayga in la bandhigo aniga oo sooman wa min alacshaari xagga toban tobanka marka laga eego waxaa loo doortay qur'aanka in la akhriyo alcashru alakhiiru min ramadaana tobanka dambe ee ramadaan ka mid ah waalcashru alawalu min dilxija iyo tobanka hore ee dilxija ka mid a ah. wa min ashuhuuri xagga bilahana waxaa la fadilay in qur'aanka aada loo akhriyo ramadaanu bisha ramadaan wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya xagga bilaha marka laga eego bisha sii fadliga badan qur'aanka in aada loo akhriyaa oo bisha ramadaan sababtuna waxay tahay waa bishii qur-aanka la soo dejiyey shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan maadaama bisha ramadaan qur'aanka la soo dejiyey in qur'aanka bisha aad loo akhriyo waa la fadilay saas aawadeed nebigu sala allahu alayh wasalam aad buu akhrin jiray bisha ramadaan qur'aanka aad buu akhrin jiray xagga toban tobanka marka laga eego tobanka habeene ramadaan ugu dambeeya in la akhriyo qur'aanka oo qiraa'adiisa aad loo badiyo waa la fadilayaa tobanka maalmood ee ugu horreeya dilxijana in qur'aanka aada loo akhriyo camalka saalixana aad loo badsado yadana waa la fadilaya oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxauu yidhi maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiihinna afdalu wa axabu ila allahi min hadihi alayaam yacni maalmama jiro camalka saalixu ka khayr badan yahay xagga ilaahayna looga jacayl badan yahay maalmahan yacnii cashra dilxija wuxuu u jeedaa tobanka dilxija ayuu u jeedaa xaja iyo xija mid walba waa la yidhaahdaa waxaase la sii fadilaa in xijo la yidhaahdo xaada la hoos dhigo tobanka dambee ramadaan ugu dambeeyaana inuu fadli badan yahay adiladu waa ku soo aroortay wa kaana yajtahidu fii cashri nabigu sala allahu alayh wasalam waa dadaali jiray tobanka ramadaan ugu dambaysa maa laa yajtahidu fii hayriha wax aanu dadaalin tobankaa wixii ka soo haray culammadu waxay isweydiiyaan labada iyomaa fadli badan sida saxiixi waxay tahay xagga maalmaha haddii laga eego waxaa fadli badan tobanka maalmood ee dilxijo uga horreeyaa fadli badan xagga maalinimaday u fadli badan tahay xagga habeennada marka laga eegana tobanka ramadaan ugu dambeeyaa fadli badan midna waxay u fadli badan tahay xagga habeennimada oo tobankaa habeen ee ramadaan ugu dambeeya tobanka habeene dulxijo gaari maayaan waayo leylatulqadri baa ku jira leylatulqadrina maalinnimada kuma jira habeennimadu ku jira salaamun hiya xataa matlaci ilfajri ghaaya weeye xataaduyo waxay noqonaysaa inay ka baxsan tahay taxqiiqulcumuum bay samaynaysaa wax ma saarayso ma bixinayso waayo leyl marka la sheego maalintu soo geli mayso fadiilada leyl baa loo sheegay leyl marka la sheego habeennimadiina maalintu habeenkii kama mid aha tabac ha u ahaato laakiin kama mid aha leylat lqadri khayrun min alfi shahr yowmulqadri lama sheegin mana jiro marka habeennimaday u fadli badan tahay waa min ghuruubi shamsi ilaa matlaci alfajri saas marka tobankaasi waxay u fadli badan yihiin ramadaan ugu dambeeye xagga habeennimada tobanka dilxijo ugu horreeyana xagga maalinimada fadli badan acmaasha maalintaa la sameeyo maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiihinna khayrun wa axabu ila allahi min hadihi alayaam yacnii cashra dilxija calaa kulli xaal intaba qur'aanka la akhrisanayo in la badiyo ayaa laga qaadanaya oo alcamalu asaalixu waa camal kastoo wanaagsan qur'aankii waa soo gelayaayo camalka wanaagsan waxyaalaha ugu mudan ee ugu fadliga badan ayuu ka mid yahay qur'aanku idan cumuumka alcamalu saalixu buu ku jiraa faslun kani waa fasal wixii tegiya waxaa soo socduu kala faslinaya ama kala soocaya cunwaan yar bay u sameeyeen oo qolyaha taabacay ay ku siyaadiyeen fi lqaari'i maada yafcalu idaa urtija calayhi qaala alimaamu nawowiy raximahu allah idaa urtija cala alqaari'i haddii ruuxii qur'aanka akhrinayay laga xidhoo laga daboolo akhrintii qur'aanka qira'adii baa laga daboolay bimacnaa wuu awoodi kari waayo inuu dhaqaajiyo oo mawdici uu akhrinayo korka ka akhrinaayey buu garan waayo waxa ka dambeeya waaba soo saari waaye aayaddiiba idaa urtija cala alqaari'i haddii la daboolo bimacnaa qiraa'adii laga dheeho laga daboolo kii qur'aanka akhrinaayey oo uu garan waayey mawdica uu akhrinaaya waxa ka dambeeya falam yadri maa bacda almawdici aladii intahaa ilayh oo uu garan waayo meesha uu ku dhammaaday waxa ka dambeeya fa sa'ala canhu hayrahu uu cid kale dabeedna weydiiyo fa yenbagii an yata'addaba bima jaa'a can cabdillaahi bni mascuudin waxaa habboon inuu ku edebsado oo aadaab ahaan ugu dhaqmo ka ka yimi ee ka soo arooray cabdullahi ibni mascuud wa ibraahiima annakhaciyo ibraahiima annakhaci wa bashiir ibni abi mascuud radia allaahu canhum taabiciin iyo saxaaba ayuu warkaasi ka soo arooray annahum qaaluu inay yidhaahdeen idaa sa'ala axadukum akhaahu can aayatin hadduu weyddiiyo midkiin walaalkiis uu weyddiiyo aayad weyddiiyo falyaqra' maa qablaha summa yaskutu ha akhriyo waxa ka horreeya ha akhriyo aayadda uu soo saari waayey qur'aanka ka horreeyuu akhrinayaa summa yaskutu dabeedna waa aamusayaa walaa yaquulu kayfa kada wa kada ma odhanayo yacni siday halkaa iyo halkaasi ahayd war aayaddan maxaa ka dambeeye waan soo saari waayey odhan ee wuxuu maqashiinayaa qur'aankii ka horreeyey mawdica uu soo saari waaye dabeedna wuu aamusayaa wuxuu sugayaa ruuxan kale inuu markaa soo tuuro keeno fa innahu yulabbisu calayhi hadduu yidhahdo waan ka shakiyey ee maxay ahayd ama uu yidhahdo ma sidan bay ahayd mise sidan bay ahayd ou laba oo kala duwan u sheego uu yidhahdo labadaasaan kala garan waayey inay cayn ka ahayd iyo inay cayn ka ahayd qofkii kalena talbiiskii baa ku imanayo isna waxay u badan tahay inaanu kala garan ruuxuun xifdigiisu di cajiib yahay mooyaane oo qur'aanku kalmaa'i u yahay ila xifdigu waa maraatibo waa darajaad sheekh culammadii hore ee selafka ka mid ah inuu abuzurca ahaa baan u malaynaya baa lagu yidhi axaadiista nebiga sala allahu alay waslam intaad qaybsan tahay markaasuu yihi waxaan qaybsanay saddex boqoloo kunoo xadiis sida qulhuwallahaan u qaybsanay buui laba boqoloo oo xadiisna mudaakarada marka laysla sheeg sheegayaan ku keenayaa buui waa laba xifdi xifdigii baa martabada ah saddexda boqole kune hore wuxuu yihi sida qulhuwallahan u qaybsanay iyo suuragaltahay ruuxu qulhuwallaha inuu ka shakiyo marka dee xifdiga mid baa aad iyo aad mu'akad u aho cajiib ah marka ruux haddaanu martabaddaa dee gaadhsiisnayn waxaa laga yaabaa in labsi ay ku samayso isaga laftiisa ay ka dheh gasho bes ha akhriyo qur'aan ka horreeya deedna ha aamuso waa aadaabuna calaa kulli xaal la fadilay cabdullahi bn mascuud iyo kayrkiina laga soo wariyey halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk